kale oo makhluuqaadka ka mida la milcisanin xaggoodana aan loo baydhin ilaahay subxaanahu wa tacaala loo saafi garayo acmaasha rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa la weydiiyey maalin maalmaha ka mida yaa rasuul allah mal islaam islaamku muxuu yahay baa layi nabi maxamedow islaamka noo qeex nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku jawaabay al islaamu iqaamatu asalaati wa iitaau zakaa islaamku waa in salaada la oogo sakadana la baxsho waajibaadka diiniga oo laga adkaado acmaasha daahirka ah ayaa loo yaqaanaa islaam rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh mar labaad su-aal baa lagu celiyo waxaa la yidhi fama aliimaan islaam waanu garanay iimaanku muxuu yahay nabi maxamedow rasuulku wuxuu ku jawaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aliimaanu alikhlaas iimaanku waa ikhlaaska waa in acmaasha ilaahay loo badhaxtiro loo saafigareeyo cid kale aan la tixgelinin alla aan ka ahayn subxaanahu wa tacaala rasuulka mar saddexaad waxaa la weydiiyey famalyaqiin nabigu wuxuu ku jawaabay alyaqiinu tasdiiq yaqiintu iyo iimaanka dhabta ah waxaa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala wixii akhbaar ee xaggiisa ka yimid iyo hadal ah in la rumeeyo wacdigiisa la qaato waciidkiisa la rumeeyo iimaan raba lala yimaadoon laga shikiin oon qoobgariir iyo midna aysan kugu imanin zaczaca ayaa la yidhahdaa yaqiin la yidhahdaa tasdiiqaas ayuu rasuul ku fasiray yaqiintii xadiidka bayhaqi iyo keyrkiiba soo saaray bisanadin saxiix min xadiid abi firaas ikhlaasku waa labdhabarta diinta waana midhaha iyo dhadhanka cibaadada weeye waana shareecadu waxay ku dhisantahan la aanti waxba socon karin weeye sidaa darteed bay shareecadu in badan masalada ikhlaaska ka hadashay maadaama ay labdhabartay acmaasha ummaduna waxay ku badbaadi lahayd uu yahay ikhlaasku rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahy fiima yaruuhi can rabbi ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul ana khayru shariikin faman ashraka macii shariika fahwa lishariiki yaa ayuha annaas akhlisuu acmaalakum faina allaha tabaaraka wa tacaala laa yaqbalu min alacmaali ila ma khalusa lah wlaa taquluu hadihi lilahi walilraximi fainaha lilraximi walaysa lilahi minha shay wlaa taquluu hadihi lilahi waliwujuuhikum fainaha liwujuuhikum walaysa lilahi minha shay xadiidka bazaar iyo bayhaqi baa soo saaray bisanadin xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay buu rasuulka inoo soo tabinaya anugu waxaan ahay khayru shariik nin waxaaxad wax lala wadaago ama axad kale wax la wadaagaay inta u wanaagsan u gobsan baan ahay maxaa yeelay ninkii aniga cid kale wax igu dara ruuxii wax igu dara baan ooga taghaya la wadaagi maayo oo la qaybsan maayo darka la geli maaye ciddii wax laygu daray axadkii baan wixii ooga taghayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haniyun can alcaalamiin nabigu arintaasu tacliiqiyo wuxuu leey yaa ayuhannaas dadow akhlisuu acmaalakum acmaashiinna saafigareeya barax tira ilaahay keligii oo la jeedo cid kale ayaan lagu tixgelinin fa ina allaha tabaaraka wa tacaala laa yaqbalu min alacmaali ilaa maa khalusa lah ilaahay acmaasha wuxuun aqbalaa oo uu ajiibaa xagganna waxtar yeelata camalkii ilaahay keligii loola jeedan cid kale lagu danayn ama aan la milicsanin nabigu tusaalooyinba arrimaha ka baxsho wuxuu leeyahay yaan la odhanin camalkan ilaahay dartii baan oola jeedaan u qabtay iyo qaraabada darteed walaa taquuluu haadihi lilaahi waliraximi nabigu wuxuu leeyay salawaatu llah wasalaamu caleyh fa inaha lilraximi walaysa lilaahi minha shay wixii aad ilaahay iskugu dartay iyo qaraabo idan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa beri buu ka yahay qaraabadaa iskale oo aakharaad ka doonan doontaa waxay kuu dartaba yaan la odhanin arrintan waxaan u sameeyey adiga dartaa iyo ilaahay darti fainaha liwujuuhikum walaysa lilaahi minha shay taa macnaheedu ma ahaayaan qaraabada la xidhiina waxaa weeye camalkii aad qabanaysay ee qaraabada u qabanaysa ilahay dartii ha kaa noqdo cid kalena ha milcisanin waajibaad inaad gudanaysoon u arag laakiin howlaha kale meesha ku jiroo dham in laga saara la doonaya haddaba waxaan welinaya dadka muslimiinta ah meel kastoy joogaanba acmaasha ay qabanayaan ama sadaqa leh ama zakaad leh ama salaad leh ama khayr khayray sheegayaan iyo wanaagay ummadda taaranayo tabinayaan leh waxoo dhanba waa in ilaahay dartii loola jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo saafigareeyo keligii laysku xidho xaggiisa qalbiga loo baraxtiroon cid kale lagu danayn ayaa la doonaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu ale wuxuu kalou leeyahay yaa ayuhannaas iyaakum wa shirka saraa'ir dadow iska jira shirkiga niyaadka gala shirkiga qarsoon ee sariirada iyo qalbiga iyo xagga hoose ka dhaca shirkiga isaga ayn muuqanin dadkuna ayn dareemi karin ilaahay keligii u daalacanayo shirkiga asagaa iska ilaaliya rasuulku wuxuu waxaa la weydiiyey wamaa shirku saraair ya rasuul allah rasuulka ilaahay ilaahayow shirkiga sirta ee qarsoon een la dareemi karin muxuu yahay xaggana ka yimaad nabi wuxuu ihi yaquumu arajulu fayusalli fayusayinu salaatahu jaahidan limaa yaraa min nadari innaasi ilayh fadalika shirku saraa'ir nab wuxuu ihi waxaa ka mid a ah tusaale haddaa idin siiyo nin baa laga yaabaa inuu salaad u istaago asagoo salaada ku jira ayaa wuxuu arkayaa ruux soo fiirinhaya oo eegaya salaadiisii kadib buu salaadii qurxin oo qiraa'adii buu qurxinayaa buu wax ka badelaya qaabkii u tukanayay buu qurxinaya arkaantii buu la imanaya tumaaninadii loo baahnaa iyo sifadii rasuulku u tukan jiray buu dabaqaya salawaatuullahi wasalaamu calayh arrintaana waxaa ku kacshay eegidda lasoo eegayo dadka fiirinaya ayuu tixgeliyey midda ayadana wuxuuhi fadaalika shirku saraa'ir shirkiga quluubta ka dhaca ee qarsoon ee ilaahay keligii uu daalacanhayo xaggana camaashii baabi'inhaya burinhaya shirkigaas weeye tusaalo nabigu ka bixiyey idan muuqaalka kore iyo acmaasha daahirkaee muuqata iyo niyaadka iyo quluubtoo dhanba ilaahay subxaanahu wa tacala waa in loo barxtiro loo saafigareeyo ilaahay keligii la milicsado rabbi laga cabsado xadiidka ibnu khusayme ee keyrkii baa soo saaray maxaa yeele maalinka qiyaamo wixii camal ahaa ee ilaahay dartii aad ula jeedayn baa ku anfacahay wixii aad ilaahay cid kale ugu dartay ama la wadaajisoo dhanna wuxuu noqonaya wax bilaash oo baaba-ay waxbaan kuu tarayn idaa jamaca allahu alawaliina waalaakhiriin liyowmi alqiyaamati liyowmin laa rayba fiih naadaa munaadin man kana ashraka fii camalihi lilahi axada falyatlub hawaabahu min cindihi faina allaha agna shurakaai can shirk xadiidkaa tirmidi iyo keyrkii baa soo saaray xadiidku wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu isu keenoo jamciyo oo qiyaama layskugu keeno ummaddii horeysay bad-an min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa aakhiri man yukhlaqu min albashar marka laysku keeno banka qiyaamo la keeno naadaa munaadin waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqaya dhawaaqayo dhawaaqaana baaqa wuxuu ku baxaya man ashraka fii camali lilaahi axadan falyatlub hawaabahu min cindih camalkii uu samaynayey ee muuqaalka kore ka ahaa khayraadka iyo cibaadaadka iyo wanaaggaha iyo waajibaadka ka ahaa ilaahay ciddii wax la wadaajisay thawaabkaadii dadkii aad danaysay ama aad maalinkaa istusaysay ama ha ku ammaanin aad lahayd eed iska dhisaysay thawaabkaadii iyo ajarkaadii u doona iyo abaalkaadii maxaa yeelay fa ina allaha aqna shurakaaya can shirk ilaahay waa ka deeqtoon yahay ilaahay waa cid inta u deeqtoon weeye axadka u deeqtoon weeye cid wax la wadaagtaay ama shariig noqoto cid kale wax la wadaagtaay allah ugu deeqsisan oguna gabsan weye marka rabbi deeqiisu waxay keenaysaa camalkii lala wadaaga inuu ka tago oo faraha ka qaado maxaa yeelay sayidku ama ninka mas-uulka ah ma jeclo ruuxa asagu wax u qabtay ama abaalka uu ku leeyahay abaalku ku lahaa inuu cid kale u tabiyo ama u meeriyo xataa bashariyadu waa ka hinaasaan ama waa ka masayran oo waa ka ficiloodaan wixii ay lahaayeen ama ay muteen in lala wadaago ninbaa carbeed baa wuxuu leeyaho gabadh jeclaaday oo gabadhii lala shukaansaday oo lala wadaagay ayaa wuxuu leeyahay sa xubaha xubbaha min gayri bugdi walaakin kahratu shurakaa'i fiihi idaa waqaca adubaabu calaa طacaamin rafactu yadi wa nafsii tashtahiihi wa tajtanibu lusuudu wuruuda maa-in idaa kaana alkilaabu yalaqna fiihi wuxuu ihi gabadhi anoo necbayn baan jacaylkeedii iyo kalgacaylkeedii ka tagaya bes bay iga tahay buuhi saacadan laga bilaabo maxaa yeelay dhib kale ma qabto gabadhu waa jeclahaybu oo meeshii horan igaga taalla igaga taalla laakiin dhibku waxaa weeye waa layla wadaagay buui shurakaad meesha soo gashay rag kalaa meesha yimid yacni qoodhna xero kuma heshiiseen mar hadday meesha rag yimaadeen bes bay iga tahay buui tusaalu bixiyo wuxuu leeyahay idaa waqaca dubaabu calaa tacaamin daqsi hadduu raashin ku dhaco rafactu yaddii wa nafsii tashtayhi buui anoo jecel raashinkii oo danaynayo bar haddana gacanta kala boodahayaa boodahayaabui sidoo kale gabadha anoo jeceloo doonaya haddana bes bay iga tahay maadaama ay rag meesha soo galeen lala wadaagay wuxuu kaloo raaciyey watajtanibu lusuudu wuruuda maain idaa kana alkilaabu yalaqna fiihi maxaa yeelay buu libaaxyuhu ceelka ay ka cabbaan eydu ama darkay dhacaan eydu ay dhacaan kama cabbaan buuhi anafatan wastikbaaran baysan ooga cabbin marka hadduuba libaax ka xishooday meelu ay ka cabba inuu afka saaro anugu gabadh laila wadaago rag kale meesha ay soo galeen bas bay iga tahay buur walilaahi almathalu alaclaa wahuwa alcaziizu alxakiim ilaahay subxaanahu wa watacaala addoonkuu abuuray ee uumay ee daciifka ahaa ee abaalka rabbi uu ku ahaa camalkii uu ummadda tusahayay inuu ilaahay oola jeedo hadduu cid kale ku tixgeliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala beri ka noqonayaa maalinka qiyaamana ayagii baad ka raatanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacala agtiisa camalka asaga waxba kaaga qaban maayo maadaama ikhlaasku uu yahay lafdhabarta diinta uu yahay la-aantiina waxba uusan soconayn bay salafku arrintaa in badan ka hadli jireen wayna ku dadaali jireen waxay odhan jireen tacallamu niyata fa innaha ablaqu min alcamal yaxya bn abi kathiir wuxuu leeyahay ninkaas niyada ha la barto bimacnaa alikhlaas niyada saafida ah ee ilaahay u baraxla ee khaalisada ah ha la barto maxaa yeeley camalka iyadaa ka xeel dheer oo ka qoto dheer maxaa yeelay camal niyo la-aan soconaya ikhlaas la-aan soconaya ma jiraan camal kastood la imanayso waajib kastoo diinood godanaysaay waa in ikhlaas iyo itibaac laga helo haddii ikhlaaski la waayo itibaacu asixi maayo haddii itibaaci la waayo ikhlaaska waxba qaban maayo labada qodob oo isku xidhaan mid ka mid a ah, weeyaan ikhlaasku fudayl ibnu ciyaad ninkii zaahidka ahaa yaa wuxuu odhan jiray man lam yakun fii camalihi akyasa min saaxir waqaca fi riyaa camalkuu samaynayo ninkaan ka ka caqli badnayn amaan ka fidhoonayn saaxirka aan ka maskax badnayn camalkii siriyaa soo geli istus iyo halagaa sheego ha laguga ammaano dana kalea soo gelhayoon rabbi subxaanahu wa tacaala ikhlaaskiisii dhaawacahaya marka waa in ruuxu camalku samaynayo ka fiirsado ha laguga ammaano habeel ha kugu xidhiidhiyo dacwadan iyo diinta ha lagaga dambeeyo camalka intaasan anuu kusoo jira ha layga dambeeyo camalka dad muddo badan kusoo jirtay iyo soddon sano iyo labaatan sano alla dartiibuu kaa ahaa ummadda inaad ku baadhato amaad isbaara ka dhigato ama dadkaa ku waabsata ma ahayn in ilaahay subxaanahu wa tacala aad ugu dhowaatood cadaab kaga badbaado qiyaamana ku anfaco janno ku gasho ayaa la doonaya camalka waa in loo fiirsado kala dhuuxo la dul istaago mar kastood ka yaabto camalku in riyo iyo sumco uu soo galo iyo ilaahay dartii waxaan ka ahayn waa inaad ka fogaato nucaym ibni xamaad baa wuxuu odhan jiray darbu siyaati ahwanu calayna min anniyati asaalixa in nala shaaboogo oo nala garaaco ayaa nooga fudud buuri niyada saalixada ah hadday salafku sidaa leeyihiin intaynan maanta tacbaaniinta wada sakaraadka ee xilligan jooga xilligan marayaay warkood iska da yacnii in nala sheedlo ama lana shaabogo oo xadna laga oofiyaa noo dhanta buuri inaan niyo saalixa la nimaado yacni way nagu adag tahay waa sacab idana arrin dhabuu ka hadlaaya niyo saalixa ah oo saafi ah oo ilaahay dartii keligii ah oo badhax tiran oon cid kale la milcisanaynin hebela kugu ammaano hebel ha wax kaaga sheego ha lagaaga dambeeyo fadhiga ha lagaaga istaago marka fadhiyaha la yimaado iyo milicsi iltifaat ilaa kayr illaah marnaba inuusan soo gelin camalkaadii waa adag tahay inuu rabbi u naxariistay mooye marka arrintaasuu tilmaamayaa nucaym saasuu leh ikhlaaskuna marka lasoo ururiyo waxaa weeye in dhaqdhaqaaqaadu iyo xasilloonidaadu iyo camalkaada sirrigaa iyo ka qarsoon iyo ka muuqdaba lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah ilaahay dartii waa inaad ula jeedo qalbigaada qaalabkaada camalkaada muuqda ka hoose far kastood qaadaysoo diini ah iyo camal kastoo kamid a acmaasha ilaahay dartii iyo weji alla loola jeedo kulligood waa inay saafi u noqdaan ilahay dartii laa yumaasijuhu shayun min xuduudi الnafs wa hawa اdunya walaa gayri dalik fi lxadiidi saxiix waxaa ku sugan halaaثun laa yuqu calayhina qalbu mumri'in mu'min ikhlaasu alcamali lilaah waad garanaysaa saddex xaalo qalbiga ruuxa muslimka hadduu ku sifoobo oo laga helo qalbiga asagaa laguma khayaano xukmiyo ama qilli iyo khayaani iyo sharma soo galo idan ka koowaad waxaa weeye ikhlaasu alcamali lilah camalkoo ilaahay loo saafigareeyo loo barax tiro cid kalena aan la milicsanin waxaa nabiga ka sugan inuu yihi wasalaamu calayh faman camila camala alaakhirati minhum liddunyaa lam yakun lahu fi laakhirati min nasiib dadka muslimiinta ah camalkii waajibka ahaa ee camalul aakhira ahaa oo salaadii iyo soonkii iyo sadakaadkii iyo halgankii iyo waxbixintii iyo ummadoo khayrka la taarto wax loo sheego dacwadii amrun bilmacruuf wanahyi can ilmunkar qaraabadoo la xidhiidhiyo runtoo la sheego yacni camal kastoo wanaagsanaa cinda allahi subxaanahu wa tacaala camalul aakhira wey laakiin camalka aakhiro ninkii adduunya u sameeya darteed aad wax ku noqotid aad daraja ku heshid aad ku shaqaysatid aad idan marba haddaad camalkii aakhiro adduunyo ku soo darto lam yakun lahu fi laakhirati min nasiib maalinka qiyaamo wax ajirood helaysaaye ma jiraan adduunyadaadi unbaa meesha taalla adduunyana waxaad ka soo qaadan karta waad ka soo qaadatay aakharana ku anfici mayso wey في الحديث الصحيح وقرنيسان في صحيح البخاري وغيره إنما ينصر الله هذه الأمة bidaciifiha bidacwatihim wa ikhlaasihim wa salaatihim ummaddan waxa loogu gargaaro ee ilaahay wax oogu qabto ee hal ay ku hesho nasriga ee guusha naallada ay ku hesho waxa weeye kuwooda taagta daran ee liita baa rabbi subxaanahu wa tacala ummadda ku caawiya maxaa xaggee ka imanaya gargaarkaas iyo guushaas bidacwatihim alla barigooda wa ikhlaasihim camalkay saafi garaynayaan wa salaatihim salaaday tukanayaan kuwa ducafada ee taagta daran ee liita ummadda ka liita xagga tabar ahaaneed salaadoodii iyo ikhlaaskoodii iyo allabarigoodii ku dheenaa ikhlaaska baa kuwaa markay ummadda ku yaraadeen ama ikhlaasku yaraaday baa baryadii maanta socon looda malaayiin min almasaajid ama balaayiin min almuslimiin baa fii kulli yowmi jumuca yaa ilaahay barya oo ummadda u duceeya oo gaala habaara oo cadowga allaha jabiya yidhaahda inta badanna saad aragtay waxba lagama qabto maxaa yeelay waxa badan baa waxaa ka maqan lafdhabartii camalka iyo oo dhan baa maqano ikhlaaskii baa yaraaday xadiidka bukhaari baa soo saaray iyo nasaa'i siyaaqa lafdigaanu akhrina nasaa'i baa iskale sidaa darteed bay culummadii hore iyo salafkuba iyo muslimiintu ku dadaali jireen camalku inuu noqdo camal saafi ah oo ilaahay dartii u saafia u badhax tiran oon cid kale la wadaagaynin oon la barxin bay ku dadaali jireen mar kastoy dareemaanna in camalkooda ay shaaiba riyad uu soo galay ama ilaahay keyrkii inuu meeshuu wax ku yeesha ay ka baqaan xataa way carari jireenba meesha ayaday ka tegi jireen ibraahim bnu adham azahid aljaliil wuxuu leeyahay kaana alculamaau idaa calimuu camiluu culummada horeen soo gaaray cilmiga markay bartaan way ku dhaqmi jireen buur wa idaa camiluu shuqiluu cilmigii hadday ku dhaqmaanna way mashquuli jireen oo marka diinta aad barato dhan dhaqan geliso oo tadbiiqiso oo wixii doonta inaad fal ku muujisa ilaahay darti wakhtigaadoo dhan baa buuxsamahaya marka waad mashquulaysa fa in shuqiluu fuqiduu haddii la mashquuliyoy mashquulaanna waa la waayi jiray goobahay iman jireen iyo meeshii lagu sheekaysan jiray iyo kabdhoodkii iyo majaalistii baa laga waayay waa la tabahaya fa in fuqiduu tulibu markii la waayo waa la raadin waxaa la war hebel xaggee aaday beryahan lama arag saddex beri koor baa igu dambaysa war ha la baadigoobo ninkii waa la baadi baadigoobaya fa in tulibuu harabuu buuri marka la raadiyana wayba carari jireen buuri way baxsan jireen maxaa yeele wuxuu ka baqayaa camalkiisii inuu xoguhu sumca iyo shuhro iyo ay meesha soo gasho aad caan noqotid xidiga muuqda ummadda dhexdeeda ka muuqda aad noqotid wax caynkaasa inay farax gelisaan laga yaabo halkaana camalku uu ku baaboo wuxuu muddooyin badan soo dhisahayay abu cuhmaan almaqribi oo ragga culimmada zuhaada wuxuu leeyahy al ikhlaasu nisyaanu ru'yati almakhluuqi bidawaami اnnadari ila alkhaaliq waa inaad hilmaanto ood ilowdood meesha ka saarto sidaaduba daymada iyo fiirada bini aadamka iyo makhluuqaadka kale ood ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii eegto mar kasta oo aad camal la imaanaysa diini aba maxaa yeelay lianna man wajada allaha famaada faqad waman faqada allaha famaada wajad bay culummadu yidhaahdaan ninkii ilaahay hela oo ilaahay camalkiisa u saafigareeya muxuu waayey wax ka maqan ma jiro wax adduunyo oo ka tagtay waxba yeeli mayso idan laakiin ilaahay ninkii waaya oo camalkiisa la aqbali waayo oo laga hor keeno oo lagu soo tuuro wuxuu helay ma jiraan naallo kasta iyo baraare iyo bashbash kastoo adduunka ku helay maalinka qiyaama waxba kama jiraan bay noqonaysa idaa saxa minka alwuddu falkullu hayin wa kullu ladii fowqa turaabi turaabu ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka hadduu ka aqbalo ummadan kaleed milicsanayso dhama waxooda lacib saqiir weeye aakharna waxba kuu tari maayaan fuday ibnu ciyaad baa wuxuu odhan jiray waidaa kaana allaahu yas'alu asaadiqiina can sidqihim famaa baalu lkadaabiina min amhaalina maalinkii qiyaamo haddiiba ambiyadii nebi maxamed iyo ciise iyo ismaaciil iyo nuux iyo ibraahim iyo muuse la weydiin doona can sidqihim waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuux wa ibraahima wa muusa wa ciisa bni maryam وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم idan haddiiba ambiyadii la weydiin sidqigoodii sidii loo rumeeyey diintiisay u sheegeen ay u gudbiyeen ee waajibaadka u guteenba ambiya lala xisaabtami oo sidqigoodii iyo camalkii khaaliska ilaah dartiisu ala ka iman doonaan famaa baalulkadaabiina min amhaalina bay odhan jira kuwana beenta badan ee khaa'imiinta ah oo ayagoo ilaahay dartii ilaahay keyrkii milicsanaya oo hal lagu ammaano leh oo ha lagaaga dambeeyo leh midba wuxuu ku leeyahay camalkan iyo diintan iyo dacwada kaadidaan usoo cabay buu leh waa in laga dambeeyo war hadduu kaadida usoo cabay ilahay dartii bay ka ahayd ma ummaddu inuu ku isbaaraystay ahayd ma in fadhiga looga kacay ahayd ma in koobka shaaha la soo booday ahayd mise in ilaahay subxaanahu wa tacala cadaabkiisa lagaga badbaado allana lagu raalligeliyay ahayd idan kuwana beenta badan ee camalkooda daahirkee muuqda iyo qalbigooda hoosiyo niyadooda isbeeninhayaan talow warkoodu muxuu noqon doonaaba aakhiro haddii ambiyadiiba wax la weydiin doono waxaynu soo qadanaynaa amhila yacni min xayaati salaf ku saabsan maxaa yeele ummaddan muslimiinta ah taariikh bay leedahay ummaddaba go-an ma aha waa ummad culumo iyo xidige iyo dad ka horreeyey leh oy ku dayatala weeyey ummaddaa inaga horreysay ee diinta si wanaagsan u dabaqday baan amhila kasoo qadanaynaa qaadanaynaa alrabiic ibnu khuthaym oo ahaa ardaygii ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu oo weliba ibn mascuud ku odhan jiray low ra'aaka rasuulullahi la axabak nin aad u qiimo badan oo caabida oo jaliila oo zaahid u ahaa cabdullaahiba wuxuu odhan jiray nabi maxamed hadduu ku soo gaari lahaa oo ku arki lahaa rabiicow nabigu waa ku jeclaan lahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh ninkaas waxaa laga soo guuriyaa in la yidhi maa ru'iya mutatawican fii masjidi qowmihi ilaa maratan waaxida inta uu noolaa sabciina sana taqriiban buu ku dhintay weligii lama arag baa la yidhi asagoo masaajidka tolkii ku sunaysanay masaajidka dariskiisa ahaa asagoo ku sunaysanay maxaa yeele wuxuu ka baqayaa sunnada hadduu masaajid ku tukado jamaacada masaajidka fadhiya inay eegaan kadibna salaada u qurxiyo meeshaa riyaa iyo sumca ka soo baxdo xogow dhaawac iimaankiisi soo gaadhaya camalkiisii marka salaadaha waajibaadka ee faraa'idda ah mooye oo lagu qasban yahay in jamaacadka la yimaada mooye sunnada xasbuu la geli jiro guryaha ayuu la tegi jiray caamir ibnu qays ibn cabdiqays asaguna maa ru'ya mutatawican fi lmasjidi qad weligiiba asagoo masaajid ku sunaysan lama arag baaley maxaa yeelay camalka in la qariyo inta la qarin karaay wuxuu ka qayb qaadanayaa ikhlaaskiisii camalka markaad qariso ood asturto ood xas la gasho ood ummadda ka qariso indheheeda ikhlaaskiisaa badanaya ilahay agtiisana waa ka soconaya mar kastoo camalkeedu amaama almala' waljamaahiir uu yahay ama fi lmujtamac uu yahay ama calaa mar-a wa masmac min annaas uu yahay waxaa ku badan shubahaadka iyo shahawaadka ku badan arintaasay marka ka cariri jireen salafku mansuur ibn muctamir min rijaali ljamaca oad garanaysaa ninka asaga ah markuu salaada subax tukado kana idaa salla alghadaata adhara annashaada waljalada liasxaabihi fayuxadiuhum fayukthiru ilayhim alxadiid kullu dalika liyakhfa camaluhu calayhim baa layidhi waagu markuu baryo habeenko dhan buu tahaajudi jiray salaatuleil iyo qiyaamuleil buu la iman jiray markuu waagu baryo salaada fajar uu tukado ayuu intuu fadhiisto xalqaduu fadhiisan jiray ayuu ardadiisa xadiis fara badan u yeedhin jiray oo nashaad iyo firfircooni iyo fahmo inuu leeyaho fahmaysan yahay maanta oo waxaa oo dhan jiifay oon waxba ka maqnayn ayuu u muujin jiray ardadu yaysan dareemin weeye xalay inaad tukanaysay ardadu yaysan dareemin camalkaadi khayraadka ahaa tahajudkaadii cibaadadii khaaska ahayd yaan la ogaani wuxuu xadiidka u badin oo cashirka u kordhinayo muusuudka badan iyo qosolka badan u muujinaya waxaa weeye kullu dalik liyakhfaa camaluhu calayhim maxamed ibni aslama tuusi yaa wuxuu odhan jiray markuu arrintaa ka hadlay low qadartu an atatawaca xaysu laa yaraanii malakaaya la facalt walaakinanii laa astatiicu dalika khawfa min alriya wuxuu haddaan awoodo inaan ku sunnayston ilaahay ku caabudo meel aysan arkaynin labada malag ee xasanaadka iyo sayi-aadka iga qora hadday ay jirto wui meel ay labada malag ka baxsan oo nadwaagooda uusan gaadhaynin oo labada malag aysan shuqul ku lahayd day jiri lahayd buuri meeshaasaan ku sunaysan lahaa buuri oon ku tukan lahaa laakiin ma awoodo malaa'igta rabbiga meel lagaga dhuman kara ma jirto intaasoo dhan waxaan uga cararay buui khawfa min alriyaa istus inuu meesha ay soo galo oo camalkayga buraan ka baqahaya ardaygiisii yaa wuxuu leeyahay labaatan iyo dhowr sano baan sheekha maxamed aslam atuusi la socday weligayna ma arag bura isagoo masaajid ku sunaysanaya ilaa yowma aljumca maalinka jumcada ah sheekha waxaa qasbaya jumcada in amin hore lasoo kallaa la rabaa oo tabkiir iyo tahjiir baa la rabaa oo in lasoo kallo kallahaadii haddii markaad masaajidka amin hore timaado sunnadii meelaad geysa ma haysid ummaddii lagama qarin karo salaadii mutlaqada ahayd ee ka horreysay jumcada ummadii baa arkahaya halkaa mar unbaa la arki jiray buu i isagoo masaajid ku sunaysanaya marka idan salafku waxay arrintaa u qarinayaan camalku inkasta uu qarsoonaaday iyo mar allaala intuu qarsoon yahay ayuu ka khayr badan yahay markuu muuqdo inta camalka la qarin karo weeye maxaa yeele waxaa ka halkaa ikhlaaskii baa buuxsamayo wanaaggii ayaa badanaya ayuub ibnu kaysaan ayaa isagu habeenkao dhan tukan jiray tahajud iyo qiyaamuleyl iyo allabari iyo tadaruc iyo takhashuc buu ku jiri jiray markuu waagu soo dhowaado oo oogta labaad la gaadho waagu bariyo fajarka la gaadho ayuu codka kor u qaadi jiray adkaaru sabax ayuu qaadi jiray alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur ayuu kor u qaadi jiray liyuuhima bidalika annahu inamaa qaama tilka saaca wuxuu rabaa dadka dhagaysanaya meelaha ka agdhow oo dhan inuu u tuso inuu hadda toosayba waxaa odhan inuu jiifay oo sidii meydkii yaallay oo sidii dogob meel la dhiga jiifay buu dadka u tusahayaa oon la ogaanin camalkiisa xalay ula yimid tahajudkii sihaamuleylkii xalay u diray ilaahay iyo asaga xidhigacaa dhex mara o dhan buu raba inuu qarsoomo oo uu qariyo marka intaasaa ay ku dadaalayaan markaad u eeg aad taraajimta salafka akhrido oo dib u fiiriso waxaad la yaabaysaa camalkoodu siday ugu dadaalaysa inuu qarsoonaado ikhlaaskoodii ilaa istiraadaba show waxan waa darbu min alkhayaal wax jiraba ma wax dhici karaba maa ibnu abi leyla cabdiraxmaan ibn abi leyla taabiciy aljaliil asaguna habeenkao dhan buu tahajudi jiray faidaa dakhala adaakilu calayhi idajaca calaa firaashih isagoo salaatuleil baa habeenku tukan jiray qur-aan buu akhriyi jiray ilaahay buu la xidhiiri jiray waa cibaadaysan jiray hadday dhacdo aada alla asagoo tukanaya in ruux usoo galo oo albaabkii lasoo garaaco ama qaraabadiisii ama ahalkii ah sarirtu isku tuuri jira sariirtuu isku tuuro furaashku isdhigahayaa su loogu qaato inu waxaa o dhan bajiifayba oon loo ogaanin salaadiisii iyo tahajudkiisii iyo khayraadkiisii innaguna maanta markaynu marayna adduunka aynu maraynaay xalay wuxuu ruuxu la yimid ayuu kuu sheegahayaa wuxuu ku leeyahay xalay sideed saac ama labadiiyo barhkii dhawaaqii yeedhaya buuq muxuu ahaa taa macnadu waxaa weye xalay waan tukanaya la soco nin habeenkii seexda anugu ma ihi tayib idan si aan muuqanin ama si muuqata ama si mubaashira iyo hayru mubaashir ayaa xataa camalkii qarsoonaa ilaahay ku waafajiyey baad ummadda u sheegaysa si aan la dareemaynin baad u sheegaysa waxaad leenin habeenku farabadnaa habeenku waad la yaabi saad u moodaysa inuu yar yahay mararka qaarkood waabad la yaabaysa bimacnaa xalay waan soo jeeda waa igu dheeraaday wey toban jus shan jus labaatan jus baan akhriyey howlaha noocaasa waa howlaha xaggeenna ka socda weeye amaa salafku agtooda arrinta waa wax baabaa'i bay ka ahaydo ninku camalkiisa in la ogaado ayuu ka dagaalami jiray haddaba fiir sadaqaadka qaabka lo dhaqmi jireen ayuu ku dhaqmahaya warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu waa la yabasa zayn lcaabidiin cali bn xuseyn ibn cali ibn abi aalib sadaqaad buu bixin jiray qoraxdu markay dhacdo aaska madoobaado ayuu gurigiisa wuxuu ka daaburi jiray jawaano raashiin ah boqol qoys oo madiinada degan buu habeenka beeli jiray qoys kasta intaasoo canjeera intaasoo kibis ah burkiisii raashiinkiisiibu u geyn jiray maalinkii wax badan ma bixin jirin ilaa waagi dambe la wadaadku waa bakhaylba ninka zaynulcaabidiin ah ee cali bn xuseyn dhashi nabi maxamed ee faaduma ka farcamay nin waxbaxshaba ma aha waa nin qatuuca waa nin gacan adag waa la tuma waagi dambe maxaa yeeley habeenkiibuu shaqaystaa habeenkiibu wixii sadaqaadii wuxuu bixin karoo dhanba habeenkiibu iskugu geeyaa khudamtiisii iyo dadka gacanyaraha u ah ayuu yidhaha raashinka diyaariya cajaradii kibisa duba kadibna asagaa daabuli jiray oo tunkiisa ku xamaali jiray ilaa waagi dambe dhabarkiisa uu meel isbra ku yeeshay garoflegadka geel oo kale ama sibir ayuu yeeshay jawaanihii waqaa'i jiray ee isagu daldali jiray ayaa murxiyay nin casoo carbeed oo quruxsanna wa ahay jirkiisii wuxuu yeeshay diilimo iyo tulux buu yeeshay iyo turxaan fara badan baa kusoo baxday arrintaa waxaa la ogaaday bacda maa maata radia allahu tacaala canhu markuu geeriyooday baa la ogaaday ibnu isxaaq ba wuxuu leey kaana naasu bilmadiinati yaciishuun walaa yadruuna min ayna kaana macaashuhum falama maata caliyu bnu lxusayn faqaduu maa kaanuu yu'towna bihi fi lleyl facalimuu alxaqiiqa dad madiina ku noolo madiine jooga oo ilaa boqol qoys lagu sheegay bacdu riwaayaat ku tilmaameen ayaa ku noolaa madiinoo biil bay heli jireen joogto ah maciishkan iyo noolashadan iyo macaashkan meelo oga yimaadana ma yaqaanaan maciishadan aysan ka fikiraynin aysan ku rafaadayn aysan u dhidanaynin meelay ka timaad warba uma hayaan laakiin waxay ogaadeen dhaqaalihii biilku meeshuu ka iman jiray markuu cali bnu xuseen uu dhintay bay ogaadeen bu fa calima alxaqiiqa markaasay dhabta ogaadeen quraabata halaathiina caaman wey soddon sano wax ku dhowo soddonkaa sano ayuu hantidaa habeen kasta bixin jiray boqol qoys buu biili jiro masaakiin iyo fuqaraa adugu maanta shilinkii laguu dhiibo ama aad bixiso waad kula xisaabtama kaad u dhibtay xaggeed geysay annagu intaas intaasoo agoon baan biilaa intaasoo faqiiroo soomaaliya joogtaan ka warqabaa kanaan sameeyaa aqoonta intaa alleg baan leeyahay wax ilamida ma jiraan khayrkay daadkaa wada qaaday tareenkay ka wada dhaceen anuunbaa bad fayow yacnii faantankaadii baan loo fadhiyayninba shaxartaankaadi waxa kaa faniinahaya ayaa lagu kala cararhaya idan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa suu ikhlaaskooda u hirgalo waxyaabaha caawinaya waxaa ka mid a ikhlaaskoodii camalkooda inay qariyaan intay qarin karaan yacni alaaiina caaman miyaad qarin kartaa sadaqada habeen kasta bixinayso ood soddon masa soddon qoysoo madiina degan aad adugu maamulayso ood biili weliba tunkaad aad ku rarayso arrintaa waxaa soo caddeeyay ninka dhaqay cali bin xuseen markuu geeriyood markuu geeriyoodo dhintay taabicigaas ayaa la ogaaday dhabarka waxa ku yaal waxaa layihi eh, diilimahan iyo tuluxdan iyo tuurahan ku yaalla iyo maxay ahayd idan waxaa la ogaaday aalu iyo qaraabadiisii iyo haweenkiisii iyo khudamtiisi iyo jaariyaadkiisi baa sheeg ool le habeen kasta markuu qoraxdu dhacdo toban kintaal oo raashin uu daldali jira in lala qaado ma ogolayn leannu haddii lala qaado dadkii lala qaado waxay ogaaneen meeshuu geeyo qaraabadiifuqaradii baa lasoo ogaan buyuuddii baa la ogaan masaakiintii baa laga warheli idan camalkii baa fashil mahay xooguhu halagugu ammaanaa gelaysa sheekh dhaawaca meesha waa bini aadam ruuxa bini aadamka bashar weeye dhagax ma aha ruux yata'ahar wayanfacil bimaa ladayhi aw bimaa xawla waxa kugu hareeraysa waa ku taatiirinaya bashar baa tahay ammaanta waa la jecel yahay magaca waa la jecel yahay dhagta wanaagsan waa la jecel yahay idan intay taa kugu iman lahayd camalkaadiiba xas la gal weeye qabir oo ilahay dartii u qari subxaana wa tacaala ninka loo yaqaan cabdullahi mubaarak imaam ahli khuraasaan alladii jumicat fiihi khisaal khayru kulluha khisaal khayru kulliha baa lagu ururay ninka asaga ah wuxuu aadi jiray mar sanad kasta meelta rasuus loo yaqaan ayuu aadi jiray halkani jihaad baa ka socday xagga khuraasaan ah idan wuxuu sii mari jiray magaalo loo yaqaan arraqa la yihahdo iyuu degi jiray magaalada waxaa ku noolaa wiil da'yar oo cilmiga cabdullaahi ka qaata oo axaadiista uu yeedhiyo idan markuu halkan ku dhammaado uu soo noqon jiray cabdullahi wadankiisiiba aadi jiray oo xijaaj buu kusoo noqon jiray ciraaq buu iman jiray maalin maalmaha ka midu haddana waxaa la layidhi annafir annafir yaa khayr khayalla hirkabi baa layidhi duulaanka buraac cali ee cabdullaahi in howlaha jihaadka aada ugu fiicanna waa ahaa meeshii buu tegey magaaladii buu sii raqa ahayd markaasuu wiilkii yaraayay u iman jiray u adeegi jiray cilmiga ka qadan jiray buu waayey dadkiibuu xogsado wuu toydo wuxuu yihi ninkii hebel ahaa xaggee ka baxay waxaa la layidhi laba maalmood ka hor baa la xidhayo lacag baa loo xidhay toban kun oo dirham baa lagu yeesho dayn ah arday ninkii ku lahaa markuu iska bixin waayo ardayga lacagta awoodi jeelkii xabsiga loo taxabay dadkiiba waxaa idin weydiiyey ninkii ninka deynta kulahaa ee xiday ma ii geyn kartaan cabdullahi nin ganacsada oo hantiilo ah ayuu ahaa wuxuuna odhan jiray weliba ganacsiga waan iska dayn lahaa lowla sufyaanaan wabnu samaak wabnu culaya la taragtu tijaara odhan jiray haddaan cafwan alxamadaan xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama iyo ibnu iyo ninka loo yaqay ibnu culay ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya ilaa lix xaafid intuu magacaabay iyo wuxuu lixdaa nin haddaysan ahayn ganacsi oo dhan waan joojin laha ayaga dartood baan ganacsadaa buur u ganacsataa waxaan u ganacsadaa waxaan ka baqayaa lixdaa caalim ee ummadda diinta bara ee dacwada ummada gaadhsiiya ee sunnada xifdiya ee difaaca markay dhaqaale iyo biil waayaan inay u bahdaan inay shaqaystaan oo suuqa u degaan oo business iyo tijaaro bilaabaan cilmigii diinta ka mashquulaan ama ay u baahaan boqoradan iyo salaadiintan fajarada ay u baahdaan buur intay boqorada u baahan lahaayeen ee dowlada ama intay suuqa u dagaan cilmigii wax ummadda bara la waayi lahaa anaa u ganacsan buuo beelaya lixdooda buu beeli jiray nin aad khayr badan buulaa jazaha allahu khayran idan ninkii baa loogaya calaa itixaad wuxuu yii wiilkii maagaa xidhay ha anaa xidhay maxaad ku leedahay toban kun oo dirham toban kun oo dirham hadda haddii miisaankeenna casriga loo celiyo waxay noqonaysaa waa laba kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam oo fidla awey waa toddobaatan laba kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam oo fida ah wey haddii la bedelana waxay noqonaysaa ilaa lixdan iyo shan kun shan boqol iyo konton doolaro marka la qiimo waa lixdan iyo shan kun shan boqol konton iyo shan doolar waa taqriiban weliba qiimaha u yar marka la qabto wey haddii kale boqol kun oo dollar bay cagacagaynaysa lacagta intaa dhan bunti ninku u shubay buu iskaga tegay lannu ninkan lacagta u shubay isma yaqaanaan wuxuu yii wiilkii maxaa u xidhatay lacagtaas hoob lacagtaada farahana ka qaad cabdullaahi marka waa baxo waa siibtay wiilkii baa la soo daayey waxaa loo sheegay cabdullaahi maaray oo jihaad u socdo inuu meesha maray kadibna uu soo laabto haddana halbi ka soo laabto markuu hawshu soo dhameeyey uu reerkiisa ku laabtay wiilkii faras buu raadsaday cabdullaahi buu ka daba tagay wuu raad qaaday laba maalmood meel loo socdo iyo cabdullaahi ku gaadho cabdullaahi buu ihi sheekhayow inaad meesha martay baa lai sheegay xumaan kale ma jirin waa xidhna waa ku iman lahaa xadiidka waa kaa qala laakiin caqabaa igu dhacday oo jeel baa lay dhigay markaasuu jeelkiisaad oga soo baxday maxaase laguu xidhay waxaa lai xidhay nin baa igu lahaa lacag toban kun oo dirham ah waxaan iskaga baxshana waan waay kadibna waa jeelku ii taxaabay idan nin ahlu khayraa yimido daynta iga bixiyo waa la ysoo daayay cabdullaahi ma lagu soo daya ha ilahay ku mahad buken cabdullaahi markuu dhintay kadib ayuu wiilku ogaaday ninkii soo daayay inuu sheekhiisa yahay intuu noolaa weligii oo muusan sheegay mana ogaanin aduu maanta waxaad ka bilaabay sheegada adoo sakaraada markaad maanasooto timid adoo tareenku ku mari lahaaba anugu aan ku qabtay masaajidka anaa kugu soo dhoweeyey haddaan anugu ahayn miyaa lagu arki lahaaba eygaa bannaanka kugu cuni lahaa adoo naftu kaysoo sakaraadaan gacanta ku qabtay ciirtaa dhamacaydala yaqaana jasaar baa tahay abaalxoor baa tahay kanaad la soo istaagaysa iyo ficiishii waxaan la garanaynin salafkuna camalka sidaasay u qarin jireen jazaahum allahu khayran laqad kaana fii qasasihim cibra waa in lagu daydo oo ruuxa muslimka camalku la imanayo khaasatan dadkiina yurub iyo galbeed jooga waad naga darantihiin oo dadka aad joogtaan ayaa idin ta'hiiriyey ninka soomaaliga afrika jooga ama meel kala jooga wuu ka xishoona inuu ku yihahdo caalim baanahay ama aqaanaa waxaasan bartay laakiin idinku waa idiin sahlan tahay inaad tara aqoonyahan yahan baanahay intaasu shahaadaan haystaa halkanaan ka soo baxay waan akristoo kanan ahay waxyaabaha noocaasa iyo bay ada joogtaan yaydan taaiirin ilaahay subxaanahu watacala laga cabsado camalkiina ikhlaaska ha lagu dadaalo daawuud ibn abi hind saama lilaahi arbaciina caaman tatawuca afartan sano ayaa fii tarjamati ku qoran inuu soomay oo sunno ah laa yadrii bihi ahluhu walaa axadu min annaas afartan sanuu soomayay oon xaaskiisii iyo ahalkiisii iyo qaraabadiisii wax og uusan jirin oo say ku dhacday wuxuu dukaan buu ku lahaa suuqa kaana saaxiba xaanuut dukaan buu suuqa ku lahaa xaaskiisii markuu waagu bariyo ee wuxuu odhan jiray quraacdaydii iyo diyaari waxay waa la igu soo xidh waxaan u qaadanayaa safari ama tagaway baan u qaadanaya xaggaan ku cunaya quraacii baa u diyaarin jirtay dukaankiisa buu aadi jiray intuu dhaxdaa sii socduu sadaqaysan jiray quraacdoo dhan buu bixin jiray masaakiin baa waagi damba barato dhaxda u istaagi jirtay quraacii loo soo diyaariyey oo fiicnayd buu siin jiray ama suqaar ha noqoto ama hilba ha noqoto ama cadiin iyo cad ha noqotee wixii oo dhan buu siin jiray idan xaaskiisu waxay u haysataa intaa ay dhaqaalanayso ninkeedu in quraacda u habaysay uu ku quraacdo wixii kasoo hadhna uu ku qadeeyo qolihii dukaanleyda haye suuqa xarirtu iibin jiray khasaas buu ahaaye waxay u haystaa inuu soo qureecday oo waxay leeyihin ninkaan aan maanta maalinka qadanaynin ama aan idinla raashintaa kasoo aqdaantaa oo kasoo sahiqaataa gurigiisa xaasku waxay isleedahay wadaadkaadu xooguga adsisaa ku filan hadduu deeqi waayana meelahaas wax ka qabsada idan qolihii suuqa joogay saaxiibadan ay xaaskii iyo gurigii bay ku maqan yihiin islaantiisi iyo xaaskiisi iyo qaraab waxay ku maqan yihiin quraaci saaka ay dhiibeen ay u xidheen afartan kaa sano ayuu soomay bacda maa uu dhintay ayaa la ogaaday oo masaakiintii dhexda u istaagi jirtay ee quraciisi la fadhiisan jiray baa yaa sirta bixiyey oo sheegay idan marka waxaa la doonayaa ummaddu inay sidaasoo kale u dadaasho camalka sadaqaadka iyo khayraadka iyo masaakiinta iyo aytaamta iyo halgamka iyo waxqabadka muslimiinta maanta tabaalaysanaya soomaaliyeed ee meel kastaba ku baaba-ahay waxaad u qabanaysaan wax qarsoon ha noqdo ilaahay dartii loola jeedo la qarinayo aan lagu faantamaynin dhibna uusan ku jirin laa tubtulu bilmanni waladaa waa kuma maanta ninka awooda afar maalmood oo sooma inuu qariyo afar maalmood oo soma inuu qariyo wuxuu ka odhan hayaa maanta ma khamiisba bimacnaa waan soomanahay woy maanta ma isniinba horta bishii imise isniinaad baa gashaa imise khamiisaad baa gasha bimacnaa intaasu maalmood baan soomaa wey ma awoodid camal yar oo la timid inaad qariso xataa ama hooyada iyo xaaskaadaad ka qariso iska badaa bulshada kale idan ammaanta waa la jecel yahay shuhradu waa la jecel yahay waa lagu nafbaxaa wax kastaa lagu hormariya magac waa lagu dhintaa maxaa yeelay ninba aabbihii u dili wiilbaa aabihii u dili aabbaa wiilkiisa u dili ri'aasa iyo magaciiyo shuhriyo sumco baasha balaayada ee diinta kharibaysa ayaa la iska ilaaliyo ilaahna subxaanahu wa tacala laga cabsado camr bnu qays almulaa'i ayaa markuu ummadda la joogay la waaniye ama diin iyo xaq loo sheego ama rabbi subxaanahu wa tacaala waciidkiisa u xusuusto ama wacdigiisa u xusuusto ama qiyaamihii aakhiri iyo jannaadkii jahaname uu qalbiga ku qabto ilmaa soo istaagi jirta markay ilmada ku soo istaagto derbiga intuu wejiga aadiyo sii jeesto iyo odhantiisa subxaana allahi maa ashadda zukaam ilaahay baa nasahane hargabku ama duraygu dhib badana inuu sanboor hayo ama xasaasiyada alerji ay ku kacday buu ummaddu u tusahaya hintan iyo ilmadan uu duugahayo yaan la dareemin wey inaad ilaahay u oydo qalbigaadu jidacsan yaho raqiiqa alqalbi aad tahay oo waciidku ku danqayo oo danqanayso dabcayso yaan la ogaanin wey adugu laakiin waad iska raarraadin markaasaad fiqfiqidhi oo maanta dhawaaqoo lagaa fadhiisanayn oo ummaddu kaa tugan karin ayib ninka loo yaqaan ibraahim abu maxfuud ninka loo yaqaan macruuf alkarki ya maalin waxaa la weydiiyey kayfa tasuum seed u soontaabaa la yidhi soonkaada ka war markaasuu wuxuu yidhi faqaalata saa'il ninkii buu meermeeray su-aasha weydiiyo inuu wuxuu damcay uu arrintii ka leexdo oo uusan ka jawaabin markaasuu yidhi kana sawmu nabiyina kada wakada wa kana sawmu daa'uud calayhi salaatu wasalaam kada wakada xuri soomka nebi maxamed saasuu ahaa xadiis buu dareeriyey soonkii nebi daawuud saasuu ahaa ninkii wuxuu ihi soonkii nebi daawuudna kuma weydiin soonkii nebi maxamedna kuma weydiinna waxaan ku adugu teed u soontaa ii waran wareega cadaysiga iska daaya markii laga dhaqaaqi waayo yaa wuxuu yidhi asbaxu dahrii saa'iman faman dacaanii akaltubu walam aqul innii saa'im waa kastoo baryaaye anoo sooman buu ii baryaabo ninkii laakiin aniga raashin igu yeedha aroor ama duhur raashin iigu yeedha quraac iyo qada midnaba igu yeedha waan ajiibaa bur mana dhaho waan soomana waa kasta soom baa waa igu baryaa bur anoo sooma baa waa ii baryaa laakiin aada alla hadday dhacdo ilyaada kaale qade ama qureeco waan quraacaan waan qadayaabur mana idhahdabur waan soomanahay maxaan ka baqayaa waan soomanahay markaad dhahdo xoogo naftaad waa yar farxaysaa lanno saaxiibka wuxuu ogaanaya inaad soomanta caabid tahay xogow farax baa ku galahaya ayib taasaan ka baqiba aniga inay u keento ay u keento shirki ama shirku saraa'ir ama sumciya riya ay u keento way banaanta ruux inaad tirado waan sooman u ducayso laakiin wuu ka cararayaa ninkaas caalimkee zaahidka waa ka cararaya haddaad u fiirsato xagga qur-aan akhriska iyo dikriga kale la eego oo tiirisaa ninka loo yaqaan rabiic ibnu khusayb eer hadda kasoo sheekeynaynay kaana camaluhu kulluhu sira camalkiisu kulligii sir buu ahaan jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirta isagoo kitaab qur-aan akhrisanaya masxaf dareerinaya in loo soo galo markaasuu masxafka qur-aanka xasayn jiray waa qarin jiray fa kaana yuqatiih yasturu wa asturi jiray wuuna qarin jiray saan loo ogaanin adigu maanta haddii lagu soo galo adoo qur-aan dareersanaya intaad rixli weyn saarto ood meesha bartanka fadhiga soo dhigto ood albaabka noo balaqdana tusi inaad qur-aanka akhrido ood habeenkii qur-aanka dariiriso ood saacadahaadu ay tahay saacada caamira wa mashquula bikitaabi illaahi wa qiraa'ati alqur'aan ninna markii loo soo galay buu kitaabka qur-aanka xasbu la dhigahaya abaaxaduu ku ridahaya sarirta hoosteeduu gelinaya yaan la ogaanin nin iska bardoodamo markuu guriga jooga iska iska baashaala ayuu u muujinayaa inuu yahay oo marka wuxuu qarinayaa camalkiisiibuu qarinaya sidoo kale waxay yeeli jiray ibraahim annaqaci jamaaca min ataabiciin baa sidaa yeeli jiray wa amaa naxn inagu haddee waan is ognahay layska warramay xogteeda waa la hayaay ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado camalku inuu siri yahay oo qarsoon yahay wuxuu ka qayb qaadanayaa ikhlaaska wuxuu ka qayb qaadanayaa inaad barato ikhlaaska barato tacallamuu madaahib alikhlaas qabla rukuub alqilaas bay odhan jireen salafka qaybo ka mid a war ikhlaasku madaahib buu leeyahay duruq buu leeyahay qaab loo bartuu leeya barta ikhlaaska niyada saafida ah intaydan fuulin gaadiidka iyo geela iyo halaha aydan fuulin intaan sheekh lagu odhanay koofiyadda aan lagu weynaynin ama aadan wax ismoodin eedan wax isbedin horta baro wadooyinka ikhlaasku u galay sida niyada loo saafigareeyo saasuu odhan jiray sufyaan athawri xataa salafku waxay kaa muxaasabaynayaan oo kaala xisaabtamayaan oohintaada khushuucda iyo ooyinta qur-aanka iyo dikriga lagu ooyay ka xisaabtamaya sufyaan athawr wuxuu odhan jiray albukaau casharatu ajzaa oohintu waa toban qaybood buuri tiscatun ligayr illaah wa waaxidun lilaah faidaa jaءa aladii lilaahi fi sanati maratan waaxida kana kaiir aw fahwa kaiir wuxuu ihi oohintu iyo bororashada ilaahay dartii loo bororotay loo ooyaayey ama loo bororo ee ilmada loo duugo waa toban qaybood buuri sagaal ilaahay dartii ma aha sagaal waa shirki riyaa iyo sumca ku jira shirku saraa'ir baa dhex fadhiya buur hal mid baa alla dartii ah oo ilaahay subxaanahu watacala keli loola jeedaa buur sanadkii hal mar hadaad ilahay dartii oodaybu faidaa jaaa aladii lilaahi fi sanati maratan waaxidatan fahuwa kaiir hal mar hadday dhacdo inaad ilaahay dartii u oydo oo ilmadaadu rabbi dirti ay noqoto khaalisa ay noqoto taasaa kugu filan buur laakiin fiqfiqda inteeda kale buur iyo baroortan badan iyo ilmaduuga fara badanaad aragtay buui boqolkiiba sagaashan ama sideetan wuxuu ihi waha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano waxaa laga yaabaa marka hore hinta ku bilaabayso inay ilaad ka ahayd oo daqanta oo qalbigu dhaawac gaadhay laakiin kadib himhiimsigan fara badan iyo dhawaaqan dambe sii socdaayay ka badbadin baa ku jirta buu lehay subana tawri fuday ibnu ciyaad waa saaxiibka sufyaan athawri ah eh. iyo asagaa maalin maka almukarama iskugu yimaad xarameynka iskugu yimaadeen xaram almaki way mudaakaroodeen way sheekaysteen nina zaahid caabidu ahaa nina faqiih xagga nazaahiyadu waa aada u qiimo badan ragga sicalla wa ahaye fadhi bay iskugu yimaadeen nin kasta walaalkiiba waaniyey sufyaan baa la waaniyey haddana fudayl baa walaalkii waaniyey fudayllo la waaniyey sufyaan baa waaniyey waa la laysweydaarsaday kadib sufyaan baa wuxuu yidhi arju an yakuuna majlisuna hada acdama majlisin jalasnaahu barakabu fudaylow anugu waxaan filayaa buu idhi fadhiga inuu fadhiisannay fadhi ka qiimo badan oo ka baraka badan inuusan jirin maanta maxaa yeelay ilaahay dartii baynu meel u fadhiisannay wa fii beyt illaah ayaynu fadhiisannay kadibna ilaahay baynu isxusuusanay kadibna anuuna waan ilmeedna waad ilmaysaybu wuxuu ihi fudayl atarju amaa inii akhaafu an yakuun aclama majlisin jalasnaahu calaynaa shuman buur waad rajaynaysaa buui khayr baaba kuu darayn haa anugu waxaan ka baqahayaa buuhi fadhiga aynu fadhiisanay inuu yahay fadhiyaheennina soo maray kii ugu khayr daraa u shar badnaa u qumaysanaa u bacawsanaa inuu yahay baan aaminsanayo maxaa yeelay oo see wax u jira miyaynan iswaaninin oon xaqaynan isu sheegin oon kadibna qalbigu ku gilgel annaga usa gelgelanin ilaahay dartii aan loo ilmaynin dhibka jira muxuu yahay wuxuu yidhi sufyaanow markii la yidhi sufyaan baa kuu imanay ood maanta kulmaysaan baaxuurkaygii qaamuuskaygii baan ku laabtay buui kadibna waxaan ka soo baxshay hadalba hadalkuu ka wanaagsanaa waan kuu doorbiday buuri hadalkii baan kuu xulay waan kuu dhaldhaalacay waan tirfactiray hadal toosan oo suusuubi ah ayaan maanta kula qaabilay buuri aduuna sidoo kale intaad ku noqotay aqoontaadii iyo maraajicdaadii iyo niyadaadii iyo maxfuudaadkaadii ayaa wixii u dooroonaa aad soo bixisay buuri kadibna waa igala hortimid buuri fatazayanta lii watazayantu laka facabadtanii wacabadtuka buur waa isukay qurxisay anna waa isu kaa qurxiye buur waad caabuday anna waa ku caabuday buur idan shirki baynu dhex fadhinaa ee toobadkeen buur anna aan toobadkeen aduguna toobadkeen buur sufyaan waa ooyey marka baror ayuu isla roga wuxuu ihi axyaaka allahu kamaa axyaytanii buuri waad inoolaysay allah ku nooleeye fudaylow aan kaa aqoon badnaado oo anaa kaa aqoon badan walaa shaka fii dalik waa kalimatu ijmac midda ayada ah laakiin meel aanan filayninba inuu shirki galo ayaaaad ka soo bixisay bui khayr allah kusu waad inoolaysay allah ku nooleeye buuri idan waxaa la doonayaa wax kastoo daahirkiisa iyo muuqaalkiisa kore uu khayr iska yahay ha u qaadan inuu saafi yahay oo ikhlaas ku jiro ikhlaasku meeluu galaa shirkuna meeluu dhex fadhiista ilaahay subxaana wa tacala laga cabsado camalka la saafi gareeyo ninka loo yaqaan xasan albasri ayaa wuxuu odhan jiray in kaana arajulu layajlisu almajlisa fataji'uhu cabratuhu fayaruduha xataa idaa khashiya an tasbiqahu qaam waxaan soo gaadhnay buuri rag markay goob fadhiistaan ama fadhi fadhiistaan oo ilaahay dartii loo waaniyo ama diin la sheego oo ilmihiya kusoo istaagto baror kusoo istaagto istaaga buui intaysan kaso dadan ma tag meelaa doonaysa kuguma simee intaadan weli himhimsanne amadan ooyin bu iska dhaqaaqahaya oo cararahaya yaan la ogaana wey adugu waad noo fadhii waad dawaaqi waad baroran waad bulaami ha lagu ogaada wey inaad tahay nin bakaa bileyl ah oo ummadda ka roon oo ka qalbee jilicsan in la qabila la doonaya taa maaha ummadoo dhan inaan tuhmayne waxyaaba jira wey cudur jira in la tilmaamo u baahan wey ninka loo yaqaan ibnu siri fii tarjamati waxaa ku qoran kaana yataxadau binnahaar wa weliba wa yukthiru atabasum nin muusood badan oo farfarxaana oo bashaasha oo weji furan ayuu ahaa waa maalin daxak فإذا دخل الليل أو فإذا جاءه الليل كأنما قتل أهل القرية laakiin markii habeenkii la gaadho qoraxdu dhacdo waxaad moodaa inuu dadko dhan baa isagu baabiyo lahay dembiile inuu yahay ummadda ninka u dembi badan qaatilu nafs dhiig muslimiin daadiye oo faajir ah inuu yahay sidii u toobadkeeni jiray oo ilaahay u baryi jiray oo cibaadaysan jiray oona cidna usan la hadlayn amaa maalinka ummadda ninka u musood badan u firfircoon u furfurfuran u furfuran weeye laakiin habeenkii markii la gaadho fakaanamaa qatala ahl qarya acmaasha insaan loo kala saaro ayaa la doonaya ilaahay subxaana wa laga cabsado wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan xasan albasri ayaa bacdu talaamidatii baa kasoo guurinaya wuxuu yidhaha kunaa fii xalq min xalaqaat xasan albasri ummadduna waa jira nin zaahid oo caabid ah u qiimo badan kadibna markuu wacdiga cabaar xasan albasri abu saciid albasri u waday ninbaa ooyo ilmeeyey kadibna wartafaca sawtu faqaala alxasan ina ashayطaana la yubkii hada alaan buur dhawaqaa farabadan ma aragtaan shaydaan baa hadda ninkii soo galay buuha ku ohinaya waxaa inta kale waxaa weeyaan shaydaan baa shuqul ku leh caasim wuxuu odhan jiray kaana abu waa'il shaqiiq bnu salama idaa sallaa fii beytihi yanshuju nashiija walow jucilat lahu dunya cala an yafcalah وأxad yaraah ma facala abu waail gurigiisa markuu tago oo kitaab quraana kala furo ama salaad u istaago wuu ilmayn jiray baa le ilaa dhawaqiisa bannaanka laga maqlo dadka qaarka ay maqlaan laakiin haddii layaha adduunyadao dhan baa lagu siin adduunka waxaad u jeceshaba fanaan lagaa saari ee laakiin maanta bal ummadda dhexdeeda marku yar ama oohin iska keen ama ninka ummadda u waacidsan ee waciidkii iyo takhwiifkii iyo tarhiibka ku fiican maanta uu hadlo isnuuxunma dhaqaaqi maayo wuu qabirayaa wuu iscelinayaa wuu isnabayaa ma aha in inaba ninku taabicigu uu qalbi adag yahay oo ummadda dadka u qalbi jecsan buu ku jiraay ummadda dhexdeeda inaba inuu ku ilmeeyo oo camalkiisa loo ogaado uu ka dagaalamaya wuu isqabiraya naqas uu isku celinaya laakiin markuu gurigiisa tago oo kitaab rabbiga uu soo qaado ama waa la xusuusto uu nafisaya ilmada qubanaysa yaskub alcabaraan maxamed ibnu waasic yaa wuxuu leeyahy ninkii zaahidkaad garanaysaan laqad adraktu rijaalan kaana arajulu yakunu ra'suhu maca ra'si imra'atih calaa wisaadatin waaxida qad balla maa taxta khadihi min dumuucih laa tashcuru bihi imra'atuhu walaqad adraktu rijaalan yaquumu axaduhum fi safi fatasiilu dumuucuhu calaa khadihi laa yashcuru bihi aladii ilaa janbih wuxuu waxaan soo gaadhay waxaan soo gaaday buu leeyahay salaf baan soo gaaday buuri ay dhici jirtay midkood asagoo xaaskiisa la jiifa oo weliba hal barkin kula jiifa iyo intuu alla xusuusto ilmada duugi jiray bur ooyi jiray xaaskiisuna aysan ogaan jirin bur bilaahi calayk ufiirsaay salafku u qaranaya camalkooda waa kuwa ninka maanta awooda inuu xaaskiisa ka qariya ragcatayn uu tukanayo hal ragcata iska oohin iyo baroorasho iyo ilmo doogid iskaba daay ninka awooday ragcatayn ama sadaqa yaroo bixinayo albaabka lagugu soo garaaci waaale maay islaantu waa kuma waa hebel muxuu kaa rabaa qaaraanka agoontu iga rabaa waaba sii sheegiba naftu ii keenay qaaraan unba la taagan yahay sadaqaadka muslimiintu iga rabaa soomaaliya waxaa loo qabtuu la taagan yahay bil kastaan bixiyey idan waad ku shaqa tegiba islaanta waad ku shukaansan iyadaad ku qaboojinba waa mushkilana haysato wey ilaahay subxaana wataala ummadda ha ku irsaaqo ikhlaas iyo wanaag waxaan kaloo soo gaadhay buu ri dad ayagoo salaada ku jira ilmeeyo ilmada duuga buuri marka qur-aanka la akrinayo xaggana uusan dareemin ninka ku xiga uusan ogaanin xaggana uusan dareemin ninka ku xigay dhanka midig kii kaa taagna iyo bidix kii kaa taagnaa ma dareemay inaad oogeyso ilmaynayso waad xidhaysaa xaggan ilmadaad duugaysa naqaska iyo himhimsiga iyo kudkudoo dhan baad joojinaysa laakiin ilmadaa dareeraysa laguma ogaanayo hadhowna waad masiixi waad ka tigi idan dad in camalka sidaa loo qariyo ayuu midho ku dhalayaa in camalka la asturo oo la qariyo oo lala dhuunta ilaahay dartii ayuu haddii amaamaamaama almala waljamaahir la joogo iyo bulsho dhexdeed ama meel fagaare la joogana camalkii ikhlaaskaa lagu dadaalo hadday ilmo kusoo dhaafto iyo haddii waxbahan hay kaa tahayba bani aadamkan iyo basharkan ku hor jooga dhagaxya ka soo qaad geedo iyo tiiran meesha qotoma ka soo qaad derbiyaha masaajidkao kale ka soo qaad kadibna sidaa wax ku dhaqan oo sa wax ku bixi ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda muslimiinta meel kastoo joogaanba ha ku irsaaqo oo ha waafajiya camal wanaagsan oo ikhlaas iyo itibaac ku dhehan sidaa ibnu cuyayna ayaa maalin maalmaha ka mid a isagoo keligii ah ayaa waxaa xoogow qalbigaa dabcay waa ilmeeyey markaasa waxaan is yidhi buri fabakiitu faqultu fii nafsii low kaana bacdu asxaabina laraqa macii uma kafawtu faataanii aatin fii manaami farafasanii wa qaala yaa sufyaan khud ajraka man axbabta an yarak maalin maalmaha kamida ah markaan ilmeeye waxaan is yidhi buuhi haddii saaxiibadaa kula joogaan sufyaan thawri iyo fuday ibnu ciyaad iyo raggii zuhaadda ahaa ee ilmo waxay tahay ama cibaada waxay tahay yaqaanay hadday kula joogi lahaayeen waxaan is yidhi buui waa kula oyla maanta oo waa kula dabci lahaayeen xogow baan lulmooday buui kadib hadalkaa markaan is yidhi fii nafsi wuxuu ku hadlay ma aha qalbigiisa iyo niyadiisu hadalkaa ka yidhi markaan yar seexdo oon lulmoodo oon gunduruxsaday baa nin ii yimid buuri riyadii haraatibay u kacshay waa ilaaday buu ninkii wuxuu ihi sufyaanow ajirkaadii ka qaado ruuxii aad jeclaatay maanta inuu ku arka buur low kaana maci bacdu asxaabii la raqa maciisu madan dhihin haa camalkaadii iyo ajirkaadii ninkaad doontay inuu ku arko ama kula joogo orad u doona buur marka waxaynu oga jeednaa acmaasha waa in la qariyo salafkan lagu daydo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado maalin maalmaha ka mid a ayaa xamaad ibnu zayd wuxuu leey waxaan booqanay maxamed ibnu waasaco xanuunsan maradkiisii baan ku booqanay markaasaa waxaa noo yimid oo booqashadii qayb galay ninka loo yaqaanay abu salamata albaka markii uu idanka dalbayba waxaa la yidhi maxamedow ridda waxaa taagan abu salamata albaka markaasuuna man abu salamata albaka waxaa loo tilmaamay uu garan waayo tilmaan labaad baa loogu ceshay uu fahmi waayo mid saddexaad baa loogu ceshay uu fahmi waayo markaasuu calaa yataxaal soogal ku dhah uu soo galay markuu soo galay buu gartay markaasuu yidhi ina shara ayaamikum yowma nasabtum fiihi ila albukaabu maalinka ugu shar badan maalmihiina oo ugu lito ugu xun waxaa weye maalinka aad ninkan u tiiriseen ee tireen albakaa hebelkii ooyahayey markaad tirahdeen abuu salamihii ooyi jiray ooyahaye caabidkii aad tirahdeen maalinkaasaa sharoo dhanba aad dambayseen buu maxaa yeele ninkii ninkaa qaribay marka la yidhahdo hebelkii caalimkii weeye waa ree hebel ninka ka dhaqaaqahayey waa ummadkabtay xoogow adiga dhan waasa waasac baad noqonaysa dabayl qabow baa ku gelaysa ammaanta waa la jecelyahay waad isqadqaadaysaa inaad biibto duushaad ku siganaysa idan asaga cuju baa geli quruur baa geli uu antaraari kabaa ka bu yaa u kabageliy idinkaa kharibay ammaantii badneed la ammaanay baa dhaawacday haddii miirkiisa loo dayn lahaa inuusan kharibmeen baa laga yaabaa marka wuxuu leeyahay ummadda intii la bumbuuniyo la kharibo yaan loo kabagelinin xaggan aan laga qayb qaadanin inay kharimaan ama ikhlaasku dhaawac gaadho maxamud aslam ninka caabidka ee layidhi jamaaca waxda wey sida abaxamsata sukari oo kale ninkaasaa markuu gurigiisa galo koob biyuu qadan jiray ama meel uu fadhiisto biyaha wuxuu ku masaxhayaa ilmadu ku qaranayay yaa la ogaani wey inuu madaxu kullaaday ama uu neerfahayo ama xogow Uh, madax ama qandhahayso oo madaxa inuu qaboojiyo u baahanya ummadda tusi jiray markay ilmo qabato uu dareeriyaba intuu koobka gacanta gashado yuu wejiga marin jiray yaan lagu ogaani camalka insaa loo kaayo oo la qariyo ayuu waxtar ku leeyahay waxna ku qabanayaa minana ku dhalahayaa ducaana lagu aqbalaya asagoona ku meelmaraya ummadana saaha lagu baro waagi dambe waxaa lagu ogaaday maxamed aslam tuusi markuu guriga galay inu wax lagu ogaaday wiil yar oo isagu dhalay ayaa ooyi jiray markaasuu dhawaaqi jiray oo dhawaaq ilmaha ooyintiisa banaanka laga maqli jiray wuu canjilhaya ilmaha dhadhaajin jiro canjili jiray oo jili jiray aabihii ooyintiisa waagi dambaa la maxamed aslam markuu guriga galo ilmahan ooyinta ruuxa weyn matalhaya haya ama canjilaya ama matalaya muxuu yahay waxay tiri maxamed aslam atuusi markuu soo galo guriga soo ilama joogaa masaajida intuu jooga meelaha jooga isagoo ilma arki maysa laakiin guriga markuu soo galo salaad u galo ama kitaab qur-aan uu kala furo ilmadu bilaabu u borortabay yay tiri kadibna ilmaha yarka dhawaqiisabuu yuu canjilhayaabay tiri midka waxaa la doonayaa in sidaa la yeelo ilaahay subxaana wa tacala laga cabsado amaa xagga cilmiga haddaad fiiriso shaafici wuxuu odhan jiray wadidtu ana alkhalqa tacallamuu haada calaa an laa yunsaba ilaya xarfun min waxaan jeclaan lahaaba cilmiga kutubtayda ku qoran oo dhanba ummaddu inay ka faa'iidaysato oy barato oy ku dhaqanto wixii khayr ah xaggana hal xaraf aan la ii tirinin bur aan la odhanay shaafici baa yidhi shaafici baa iskale ummadda rabbi asaga ku qabtay waa nin wanaagsan hal xaraf inaan la ii tirinin oon ammaan la ii aanaynin xaggana ummaddu uu khayrku gaaraan jeclaan lahabu aduu waxaad ka bilaabay helmiyaa taqanaa asagoo ibraanu ajruma usoo bilaabay anaa gacanta qabtay alifka anaa baray kadibna hadduu suaalhaya sheekh iska dhigahaya anaga nafta noo keenaya safafka nagu celiya waa carruurtii shalay ninety one-ka aan tawxiidka u qabanay wey idan xaggana wuxuu shaafici kuleeyay cilmigan oo dhanba waxaan jeclaan lahaa in ummaddu ka faa'iidaysato oy wada barato hal xarafna aan lay tirinin baasha ammaanta ummadda waa baabiisa laska ilaaliyo hishaam ibn cabdillahi dastuwaa'i yaa wuxuu odhan jiray wallaahi maa astatiicu an aquula inii dahabtu yowman qad atlubu alxadiida uriidu bihi wajha allahi caza wajal ufiiri taabiciga wuxuu ku leeyahay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ma odhan kara buuri hal maalin baan u kallahay cilmi barashad ilaahay dartii ah hal aroor baan u kallahay ama maalin baan u jarmaadon u kal ama u boqoolay xadiidka nabi maxamed barashadiisa ilaahay dartii buuri dahabi baa tacliiqinaya hadalkaaso wuxuu ley siyarka wa wallaahi walaa ana buuri xataa aniga xaafida dahabi abu cabdillahi shamsudiin adahabi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay aniguna ma odhan karaba aniga xaafidka ee kutubta qoraya ee kitaabtayda caalamul islaam o dhan wada gaadhay ma odhan kara buu ihi xadiidka iyo diinta waxaan u bartay ilaahay dartiiw bilaahi calayk bal salafku qaabkay u xisaabtamayaan eeg adu waxaad leedahay waxaan o dhan ba ilahay dartii bay naga tahay fii sabiila wan u shaqaynaa ikhlaas bay naga tahay ammaantaad iyo hantaata cadaaba loo fadhin laahayb oo ummaddii aad nafta ugu gantay wuxuu ihi dahabi faqad kaana salafu yatlubuuna alcilma lilahi fanabulu wuxuu ihi salafku cilmiga ilaahay dartii bay u baran jireen buui ilaahay dartii bay u dalbi jireen markaasay baaseen oy guulaysteen oo hadalkoodii yaraa ilahay ummadda ku anfacay buui fanas'al allah annajaah walcafwa kama qaala bacduhum ma ana caalim walaa ra'aytu caalima caalim ma arag buu yidhi aniguna caalim mi ih ibraahim annaqi wuxuu jiray intii le faqiih baa tahay y wuxuu ihi faqiih zaman anuga aan noqday buu i faqiih noqday n caalim noqday la zamaanu su buu waa xilli xun zaman xun weeye mar baa nig haddaad faqiih ka dhigateen waa idin dhamaatay idan ruuxu inuu isliido oo isbahadilo oo cujbiga iyo waxaaso dhan ka tanaasuliyo isla weynanka isqaadqaadka iyo fakfakada uu ka tobadkeena la doonaya camalkiisana qariyo ikhlaaskana uu ku dadaala laga doonaya sidaasaa hadalka salafku asagoo yar oo laba xaraf ah baa shan safxa lagu sharxaya oo ummadda anfacaya inaguna caawo dhan baynu darooryamayna daldalmaynaa hadalkeenni haama buuxin laayahay wuxuu tari laayahay wuxuu qabta lama arko maxaa yeeley meel baa waxa inaga maqan yahay xamduun ibnu axmed yaa waxaa lagu yihi maa baalu kalaami salafi anfacu min kalaamina xali salafka hadalkoodu muxuu hadalkeena uga qiimo badan yahay hadalkeenni waxba yahay wey laakiin kelimo ay salaf ku hadleen baa ilahay ummadda ku anfacay see wuxu jiraa wuxuu yidhi liannahum takalamuu licizati اlislaami wa najaati الnufuusi wa rida araxmaan saddexdaa xaalay u hadli jireen bu cizat lislaam islaamka sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo meeqaankiisa islaamka waxa noqdo hadal ku aadan waxqabadka islaamka ka qayb qaadanaya ku hadli jireen bui iyo cizadiisa iyo wanaagiisa wa najaati nufuus naftu waxay ku badbaaday ka hadli jireen buuri wa rida araxmaan iyo allah subxaanahu wa tacala raalli geliyaan wa amaa naxnu buuri fanatakalam licizi nufuus buuri naftaada waxa noqoto adugu halagaa dambeeyo keliga aad hadashid mehebla adu ha ku xirxidhnaato masaajid hebel adu un aad ka hadashid kursigan yaan lagugu iman maygan iyo makarafoonkan ka cidaan ayaysan laacin idan licizati nufuus naftaada aad adaaba iska dhammaan la adaaba isku wareegaysan sidoo rati isasin shiidaya sidoo kale buu ihi waxaan kula hadallaa buu ihi wa alab dunyaa iyo adduunya raadis magacaada heshid meeqaan aad yeelatid ummadda dhexdeeda ha lagaa dambeeyo ha lagu ixtiraamo ayib hadalku adugu ha kaa goo usha meeshaad ku dhufatay yaan lagaa daba hadlin alab dunyaa ama xuguu mushaar aad ku heshid saddex buu ihi warida alkhalqi aw warida almakhluuqiin iyo uunkaiyo basharka in la raalligeliyo saddexdaa xaalo inagu hadallaa buu yihi salafkuna saddexdaa isu hadli jirin idaa waynu kala tagnay saarat mushariqatan wa sirtu muqariba shatana bayna muaribi shatana bayna mushariqi wa muqaribi idan marka waa in salafka lagu daydo ilahina subxaanahu wa tacaala laga cabsado weeye ninka loo yaqaan cabdiraxmaan mahdi yaa wuxuu leey hadalka waan soo guraanadaynaaye ibnu lmubaarak cabdullahi ba waxaan ku idhi ibraahim ibnu adham ninkan zaahidkee la tilmaamo xadiidka yuu ka maqlay yuu wax ka bartay muxuu yahay waad ammaantaan oo maba naqaanee wuxuu ihi cabdullahi mar wuxuu ku jawaabay qad samica min annaasi walahu fadlun fii nafsih saaxibu saraa'ir wamaa ra'aytuhu yudhiru tasbiixan walaa shay'a min alkhayr walaa akala maca qowmin qad ilaa kaana aakhir man yarfacu yadahu wakadalika qaala sufyaanu canh u wanaagga asaga ah wuxuu yidhi ninka asaga dad badan buu xadiid ka qaatoo ka maqlay wuxuu dhintaasoo dhanba dheer buuri lahu fadlun fii nafsi waa nin gob a ah buuri naftiisa asaga waaba nin dhisan oo meeqaan iyo sharaf iyo qiimo naftiisa ay leedahay buur maxaa yeelay kaana saaxibu saraa'ir buur nin camalkiisa qariya oo xaska la dhiga oo xarshin kuridu ahaa buur weligay ma arag buu intaan ninka aan saaxiibka nahay buuri asagoo subxaanallahi leh ama shay khayra oo uu sameeyey muujinhaya buu uu qarinhaya yaan la ogaan wey yaan cujbi ku gelin yan sumca kugu soo boodin amaan jacayliyaysan iman kuwaad arkaysa asoo kula fadhay faruhu saalihe maanto wuxuu sheegana ma taqaanid mid baa tusbaxa wareejin mid baa bishmaana dhaqaajin idan waxaa weya waxaaso dhan waa waabsi iyo baala xoobta weyiy baala gurdayn lagaa dambeeya wey maxaad faraha la wareejin ummad baad dhex fadhidaaye camalkaadu wuxuu ku fiican yahay inaad la fadhiisatood gudaha la gashe sidaa darteed buu nabigusalaad kastoo sunnaha waxaa fadli badan in guryaha lagu tukado xataa min masjidi wamasjid maka almukarama masjid alxaram almaki shayga khayraadka sunaadka sunnooyinka iyo sadaqaadka iyo acmaasha ayn waajibkaa in la muujiyo ama aysan fadli badnayn in la muujiyo waxaa u wanaagsan ruuxa muslimkaa inuu xas la dhigo u qariyo xataa camalka uu wanaagsan yahay in la muujiyo way wanaagsan tahay haddaad ogaato markaad muujiso xoogow ikhlaaskaad inuu dhaawac gaadhayo oo hawsha lagaga fiican yahay la fadhiiso qari oo intaad qabiri karta qabir marka wuxuu ninkaas hawlahaasaa ku jeclahay bur kulligan nagaga fiican yahay bur kaana saaxiiba saraa'ir maa ra'aytu yudhiru tasbiixan walaa shaya min alkhayr wuxuu ihi maxaa kaaga daran bu intaas kaaga daran walaa akala maca qawmin qatu ilaa kaana aakhira man yarfacu yadah hadduu qolyo raashin la cuna buuri oo uu raashin dad la galo saxan iyo dar la galo wuxuu ahaan jiray ninka u dambeeya dar ka baxabu gacantu iskaga jiri oo ku dhaxayn koluu wax yar qaado koluu tataabto wuxuu leeyahay yaan loo qaada inaad tahay nin cir yar oo ummadda ka gobsan oo deeqsiha ah, oo wax door bidahaya oo itaarhaya oo hawsha ka boodahaya ummadda kalena ku qirahaya inay niman akaaliin oo cunto cun badan cir weyn oo qariban markaad durba gacanta la boodo saaxiibada waxaad ku qiraysaa inay iyagu maman yihiin oo xoogu hamangoreey qabaanoo ay saxanka ku nafbaxaayaan aduuna aad tahay nin gobo gacanta la boodahay idan wuxuu ihi haddii raashin dad u la cunana isagoo zaahida oon weligiiba raashin ka dhargin dibnihiisana aan marina wax calooshiisa buuxiya haddana gacantu iskaga hayn jira wuu sheekayn uu hal qaadi uu iska fadhin ruux u dambeeya markuu kucu ka bixi jiray fadlaaishaasuu leeyahay buu ninka inaad fooda gelin karta mee eh, banaanka mar buu idan ibraahim annaqaci hadalkiisa ibraahim adham baan ku khatiman waxaan leenahay maa sadaqa allaha cabdun axaba shuhra ilaahay ma rumayn ama oma run sheegin oo camalkiisa ikhlaas iyo saafi kama dhigin ruux jeclaaday caanbaxa ama magaca iyo muuqaalka iyo caannimada iyo shuurada jeclaaday maxaa yeele mar haddaad shuurada iyo caanbaxa iyo sheegsheegga iyo wadwaditaankaas iyo dhegtan wanaagsan ee iyo howlaha aad jeclaato dadku inay magacaadiyo wanaagada wadaan waa tilka bushra almu'min laguguma haysto laakiin waxaa laga hadlay waxaa weeye adugu inaad jeclaato qalbigaada min nafsig baa laga hadlayaa ruuxa ilaahay camalkiisii kama run sheegin ikhlaasna kuma dadaalin booyay odhan jireen salafku alxaafid cabdullahi ibnu daawuudna wuxuu odhan jiray kaanuu salafku yastaxibuun an yakuuna lirajuli khabii'a salafku waxay jeclaayeen camal kuu qarsoon horta waa inuu jiro masaakiin aad biishoon la ogeyn waa inay jiraan aytaam aad biishoon la ogeyn waa inay jiraan mujaahidiin iyo halgamayaal aad gacanta ku hayso xaasaskooda aalkood waa inay jiraan qaraabo aad ka warqabtoon keligaa mooye war camal kuu qarson oo ilaahay aad kula xisaabtanto maalinka qiyaam oo wax kuu tara oo ummadoo dhan baad ka qarisay inaad yeelato waa arrin loo baahan yahay salafkuna ay jeclaayeen kaanuu yastaxibuuna lirajuli an takuuna lahu khabi'a min camalin saalix laa taclamu bihi zawjatuhu walaa hayruha xataa xaaskiisu aysan ogeyn iyo kayrkoodba hadalka waxaan kusoo gaabinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala haynugu irsaaqa ikhlaaska iyo ilaahay dartii in acmaasha loo qabto loo badhax tiro ilahay nagu irsaaqo ruuxa muslimkaana ikhlaas kaa barto ah ku dadaalo yaan la milicsanayn makhluuqaadka iyo bani aadam iyo bashar waxba ahayn oo saacado yaraad kala tegi doontaan allaha baaqiga subxaanahu wa tacala hala daneeyo xaggiisana wejiga niyada la aadiyo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu su-aalaha sheekh umar iyo culummada weydiiya su-aaluhu waa idin ka xidhan yihiin waadna mahadsantihiin wabilahi towfiiq sheekhu waa su-aalo mawduuca ku saabsan waay تفضل يا شيخ سؤال موضوع كسر سؤال كبحثن ما إنسان بسم الله سؤال شو روح الله ده هاي وحوي ولا لغة عربية كسر قري مركو وحوي وحاتي لشيخه عملك إن لقري وواجب عملك ونأزم إلهي نوح إليه سبحانه وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وإن تخفوها watu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum waa ku boodintaas nabigeenu wuxuu yihi tarku lcamali linnaasi riyaa marka seel isku waafajinayo sheekhu su-aashaas in camalkii looga tago dadka dartii waa shirki in dadka la istuso ama la jeclaado inay ku arkaana waa shirki labaad labadaa shirki siaad oga badbaadilayd baanu ka hadlaynaa camalku in la muujiyaa waynu tilmaano qeydka waa waynu saaray camalka ay fadli badan tahay in la muujiyo waa la muujin sida sadaqaadka iyo halganka qaybo ka mida ah iyo tabaturka ama khuyaalaaga filjihaad ku saabsan acmaal in la muujiya fiican baa jira kaa la muujinaya laftirkii inaad ilaahay keyrkii milicsatahay waa shirki kaad muujinaysa banaanka la keenayay waa in iyaa la saafi garayo ka asagu ay marka horeba haboonta in la qariyo warkiiba daa midka ay fiicinayd in la muujiyo ummadda la dhex keeno uu wanaagsanaa haddii aad ogaato in uu sumcay ku gelayso ama riyaa uu ku gelayo ama shirku saraa'ir uu ku gelayo inaad qaraysaa waajib weeye taana muran malaha cinda almuslimiin wabilahi towfiiq jazaak allahu khayran wayaakum baaraka allah fiik su-aasha labaad sheekh waxay leedahay anoo camalka qarinaya marka been ma sheegi karaa tusaale ahaan qofaa i weydiiyo yidhi war lacag waxaa sadaqaysatay jaadkaana ka soo baxay jeebkana gacantan ka bixiyey marka ma dhihi karaa buu yihi qofku maxuma sadaqaysan bismi illahi raxmaan iraxiim may been la sheegi maayo culama alla beenta lama ogolo wuxu waa shay muxaram ah algaaya tubaru lwasiila hawshu ma aha oo wasaailkaanu isticmaalayno waa inay wasaail il mashruuca yihiin oo sharcigu jideeyey been sheegi maysid laakiin waad ruuxa waad meermeerinaysa sidii macruuf alkarki uu yidhi nabi maxamed soomkiisu saasuu ahaa daawuud qaabkaas u soomhay haddii lagugu dharijiyo lasoo istaago ilxaax yimaadana maxaa kaa khusayda adugu danta kaa gashay maxay tahay waxaanu bixinno war danahada yeelo wejiyo fara badan baa kuu furan marka waxba been yaan lagu dadaalin xaggana yaan lala imana ilahina subxana wa tacala yaan dembi laga gelin adoole ikhlaas baan raadinaya wabilahi towfiiq jazaak allah khayran eh, su-aal halkan waxaa timi xoogaa dheer sheekhu saa'ilku wuxuu leeyahay sheekhu waxaa jira dadka ka waran dadka raacraaca dadka muslimiinta ah acmaashooda kuna xukuma shuuro jacayl iyo inuu inuu mataqaanaa sheekhnimo rabo sidoo kale dadka dhahaa wuxuu iska doondoonayaa wadaad garbu la baxay waxaas waxba kama jiraan macnaha ada qofka dhahaa wadaadnimada waxba kama jiraan garka been buu la baxay oo kale marka dadka saas dhahaa ka waran macnaa xukunkooda leeyahy bismi ruuxu hadduu durayo dadka muslimiinta oo dhan ba uu durayo oo uu leeyahay kulligoodba garhka waxay ola baxeen ama xumaad u qaateen ilaahay kheyrkii waxaan ka ahayn iyo ha lagaa sheego arrintaa inay kufri iyo gaalnimo keentaa laga yaabaa haddayse uu ruux shaksi a ah durayo waa laga waana waa dembi asal waxaa weye ruuxa muslimka ah in qalbiga wanaag loo geliyo camalkiisa lagu xambaaro sida wanaagsan daahirkiisu iyo in qalbigu waafajisan yihiin oo iswaafaqsan yihiin lagu xumbaara asala ilaa adilla iyo baraahiin qaatica ama qaaliba ay ku tusto in daahirkiisu iyo sirtiisu kala duwan yihiin oo iskhilaafsan yihiin asal ruuxa muslimka camalka wanaagsan nooga muuqdaynu kula dhaqmaynaa axkaamta shareecaduna kulligeed waxay ku dhisantaa kufran wa islaaman nifaaqan wa iimaanan kulli waxay ku dhismaysaa waxa kaa muuqda daahirkaada niyada ilaahay baa shuqul ku leh annagu nooma talle xataa nabi maxamed baa niyaadka ummadda aan ku xisaabi jirin oo munaafiqiin baa la noolayd ood ogtihiin asaguna u ogaa qaybana loo sheegay qaybana aan loo sheegin idan camalka daahirka ruuxa muslimkaaga muuqda waa inaad wanaag ku xambaarto dabagalka dadka acmaashooda la dabagalo xaggana lagu xambaaraayo xumaan waa arrin khalad ah mana bannaano waana cudur xun ilaahay subxaana wa tacala ruuxaas ka najeeyo asagana ha loo naseexeyo ha loo duceeyo bilahi towfiiq su-aalkan wuxuu leeyahay eh, waxaan dad baan waxbaraa marka eh, waxaan waxaan tusaabugeeyay sida salaadoo kale ama qur-aan baan u akhriyaa ama waxaan eh, n mararka qaar sunnooyin laga tegay oo dadku ay ka hijradeen baan sameeyaa si dadka iga daydaan marka ma noqonaysaa istus middaasoo kale istus noqon mayso waa sunno nabigu sal ly slam waa sameeyey oo markuu nabigu mimbarka kale fuulayay marna soo degayay marna fuulayay ummaddu ha baraato oo salaada ha aragtay ahayd ibnu cabaasna waa kii la jahray bisinka salaada faatixa la jahray fi ljanaa'is fi salaat ljanaaza litaclamuu annaha sunna idan camalka waa la muujin karaa litacliim in ruuxa looga qaado oo laga barto niyadaadu waa inay noqoto waxaynu ka hadlayna waa damaairtii saraairtii baa laga hadlayahay ruuxu niyadiisu waa inay noqoto ummadda muslimiinta anfac oo xaqan gaadhsii si fiicna u arkin laakiin inaba qalbiga waa inaysan gelin ha laguu arko inaad tahay nin salaada yaqaan nin kayfiyatu salaad ku fiican sifatu salaad soo akhristay si fiican u dhammeeyey diinta toosinaya ammaantaas iyo milicsiga makhluuqaadka aad ka milicsan baa laguu diidan yahay mooyeen ummaddii khayrka hala baro hala tuso cala turuq alislaamiya lama diidano bilahi towfiiq jazaaka eh, allah khayr aljaza sheekh xasan saa-ilkan waa xoolaa ma badinina waa su-aalo hadda ka yara baxsan mawduuca aada uguma fogasi dadka mataqan soo waran wuxuu leeyahay saa-ilkan qofka muslimka ah ay ma qaadan karaa macnaha ma haysan karaa isagoo mataqan sabab ay ku kalifayso sida indhala-aanta oo kale a haga oo eh, maxaa la dhihi jiray kollay nimankan gaalada dadka u tababara oo a waxay siiyaan qofka haga indhoolaha ama qofka aan waxba arkaynin racafon indhoola lama dhihi karaa la bismillaah ayga ruuxa indhoolaha ama beerta ku waardiyeysan ama guriga ku ilaashanaya inuu yeesho way bannaan tahay nahyigii iyo waciidkii ahaa ninkii ay yeesha ama man iqtana kalban waxaa laga nuqsaa min camali qiraataan aw qiraat mithla uxudin axaadiidta noocaasa ah oo dhanba waxaa lagu qeydayaa axaadiista soo reebtay ilaa kalba saydin aw maashiya aw kalba xarfin axaadiisu abi hurayra iyo axaadiisu ibni cumar oo dhanba waa isfasirayaan marka culummadu kulligood arrintaas waxaan axnaafta qaybo ka mida ah ka ahayn iyo bacdu almaalikiya almuxadisiina alkibaar waxay leeyihiin masaladu waxaa weeye ruuxa indhoolaha iska daaya ruuxa waaba ku qasban yahay oo muranba ma lahan ruuxa asaga laakiin ruuxii uun dheefsanaya dheef la ogol yahay eygu u dheefsanaya ama beer ku waardiyeysan ama waxaan loo yaqaana alkilaab alboolisiya oo kale oo kale ah dunuubta iyo mujrimiinta lagu baadhoo kale iyo muqadiraadka iyo wixii lamid a ama guryaha waadeynaya ama ruux indhoolaa hagayaya lama diidano marka nijaasadiisi iyo wixiisa kaloo la iska ilaaliyo taa waa bannaan tahay wax dhiba ma laha wabilaahi towfiiq jazaak allah khayran ah, su-aasha ugu dambeysa ama labada su-aalooda ugu dambeysa ugu dambeeya macnaha waxa weye waxay leedahay waa labada saddex su-aalood ka baxsan mawduucay ahaayeen marka saailku wuxuu leeyahay sheekhu tarbiyadda caruurta ma hooyada keliya ayaa mas-uul ka ah macnaha iskale oo u badan mise aabbaha hadday isqabatan ayaa tarbiyada caruurta macnaha laga rabaa tarbiyada caruurta waa waajib labada waalidba saaran wey waa waajib labada waalidba saaran dadka muslimiinta waaweyn waajib baa kaga aadan labadoodaba oo inay khayrka u sheegaan xumahana ka reebaan kuway dhaleen ee warasada yararkaa iyo tarankii hoos joogayna waajib khaas ah ayaa ka saaran yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara cumuumkaasay soo galaan gabadho yaa ayuha aladiina aamanuu bay ku jirtaa aabbuhuna aamanuuba ku jira hadday gabadho ka baxday ama aabuhu ka baxay warkiisa ha soo caddeeyo laakiin aamanuu baa la wada galay caruurtii waa in la ilaaliyo tarbiyadii labadu waa u saarartahay laakiin haddii la yidhaahdo waajibku yuu sii saaran yahay waajibku wuxuu sii saaran yahay caruurta noloshooda iyo biilkooda cidda ay waajib ku ahayd oo aabbaha ah boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan waxaa laga rabaa tarbiyada caruurta iyo daryeelidooda iyo diintooda iyo dhaqankoodii inuu ka fikiro meel sarow aabbaha laga rabaa sida looga rabo noloshoodiiba hooyaduna waa in arrintaa ku kaalmayso oy ku taageerto oy u noqoto rafiiq iyo zawja saalixa mu'mina tuciinuhu calaa diinihi baa laga rabaa xadiidka ibni maaja nabi maxamed ayulmaali natakhid ittakhid lisaanan shaakiran wa zawjatan mu'mina tuciinuhu calaa diinihi wa aakhirati aw kamaa qala sal slam zawjo mu'mina ah oo ruuxa muslimka diintiisa iyo aakhirihiisa ku kalmaysa waa in la yeesho iyo carab ilaahay xuso subxaana wa tacaala gabadhu waajib baa saaran laakiin waajibka saaran waxaa ka xog badan ka aabbaha saaran marka hala iskaalmaysto oo wasiiraha khayr halasu noqdo in sha allahu tacala taasna ilmuhu ku badbaadi karaa ilaahayna ha loo baryo in allahu tacala bilahi towfiiq su ugu dambeysay insha allahu tacaala sheekhu saailku ilku wuxuu leeyahay waxaa jira xadiid nabiga calayhi salatu salaam uu leeyahay cilmiga aakhiru zamanka in cilmiga la barto iyo in la cibaadaysto waxaa fadli badan in cilmi la barto haddii cilmiga uu mataqaanaa masalada dambe ay raajix noqoto oo cilmiga uu fadli badan yahayse ma waajib bay noqonaysaa marka in cilmiga la raadiyo meelaha samadaanida ee cilmiga laga raadin karo ma noo sheegi kartaa sida nairobi hadday jirto o kale bismi illaah eh, nadar xadiidka aad tilmaanteen eh, cilmiga in la dalbaay sidiisuba waajib weeye alab lcilmi fariida calaa kulli muslim muslima waa lafdi la daciifiyo haaliban laakiin cilmigu barashadiisu inuu waajib yahay oo min furuud alkifaayaat uu yahay marna farducayn uu noqonayo muran ma laha waxaa fardo cayna ah ruuxa muslimkaa cilmul cilmiga maalin kasta kula taagan ee su-aal oga baahan tahay inaad baratahay waajib wey waa fardu cayn bay kugu tahay ganacsadaa tahay masaa'ilka ribada iyo ganacsiga soo geli kara inaad barata waajib wey xaaji baa tahay masaa'il xaj walmanaasik inaad barata waajib wey sadaqaad bixin oo musaki baa tahay oo xoolahaadii baa nisaab gaadhay yacnii cilmiga maalin kasta kugu imanaya iyo su-aalaha diiniga maalin kasta kugu tacalluqaayay inaad barato cilmu xaalka waa fardocayn sida raajixa min madhab ahlcilmi amaa diinta inteeda kale barashadeedu waa min furuud alkifaayaat laakiin muslimiinta hadday ka mashquulaan oo ka howlamaan cilmi barashadii in jamaaca min almuslimiin diinta ay xambaaraan si ummadda loo badbaadiyo ayadna fardocayn bay noqonaysa si guud ahaaneed cilmiga in bartay waa waajib xilliga uu nabigu ka hadlay sal ly slam uu leeyahay waxaa iman doona aakhiru zamaanka xilli camalku oo cilmigu camal ka fiican yahay maxaa yeelay shubahaadka iyo muqriyaadka iyo shahwaadka fara badan doon haddaad tiraado waa iska cibaadaysan shubahaadkay malaaxido iyo zanaadiqo iyo calmaaniyiin iyo shuuciyo iyo ishtiraakiya dimuqraadiyiin iyo qowmiyiin ay soo daerayaanba carada ka badan cilmi marka ku difaaca oo ku ilaaliya oo ummadda lagu badbaadiyo oo lagu horseedo oo lagu ilaaliyo lagu waardiyaa loo baahan yahay idan markaas ninka caalimka ee cilmiga yaqaana ka wanaagsan ka meesha fadhiya laakiin hadduu kan caalimka cibaadadiiyo cilmiga isku darsado asaga labadaba ka fiican haddayso noqoto awooddaadu inay cibaado u badato waxaa kaa khayr badan wiilka yara ordahaye ummadda xaqa la hortaay aayadda ku dakhrahaya xadiidka ku dhufanhaya ayaga waardeynaya xumaanta iyo shubahaadka uga digaya bidaca iyo khuraafaadka iyo khusucbaadka la dagaalamaya ninkaasa kaa khayr badan idan cilmiga xilligaa la tilmaamay waa cilmiga maanica ka ee kaa difaacaya can ishubahaat wlbidac wlmudilaat iyo muqhriyaadka wixii la mida weeye meelo badan baana hadda cilmiga loo dooran karaa caalam islaami oo dhanba cilmigu waa yaallaa nin kasta meeshaad joogtoona culamaad joogta ee hadda ku nooshihiin nin kastoo wax kugu dhaama ka faa'iidaysta rixla galaya talabulcilmi hadda rixlaysanayana haddii soomaaliya hadda wax ka taagna waad ogtihiin caalam islaami meelo badan baa cilmigu ka jiraa loo xirxlaysto yeman oo kale waa la aadi karaa bilaad alxaramayn waa la aadi karaa Eh, key oo kale culamo badan baa joogto waaweyn ood la socotaan waad u iman kartaan eh, soomaaliya gobollaha amnigu hadda ka jira wuxuun roona waa la aadi karaa meeshaad joogtaanna culamo waaweyn oo culamada soomaaliyed kamid a ah ku noole ka faa'idaysta ninku intuu nool yahay uun aska looxjiito jiito wuxuun bay taraysaa insha allahu tacala wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayra jazaa sheekhow waa gabagabadii marka waxaan kaa codsanayna horta xilli dambe ay kuu tahay waa saddexdii habeennimo filaya iyo barka marka dad badan hadda waxaa halkan soo qoranaya codsiyo codsanaya in loo duceeyo dad dad ka xanuunsan yahay dad ayagu xanuunsan dad mataqaanaa isheeg dhibaataysan oo u baahan ilaah in loo baryo kolley waxaan eh, kaa codsanaynaa insha allahu tacaala inaad dadkaas o dhan si jamaca ah noogu ducaysid marka intaasna waxa weeye waxaa noogu dhan muxaadaradeenii wajazaaka allahu khayran kolley sheekh saddex habeen oo laba habeen oo kale noo dhiman habeen dambe iyo habeenka axadda yaan ka faaidaysan doonaa inkastoo sheekha xilli xun u tahay laakiin insha allahu tacala ilahay miisaanka xasanaadkii maha idinkugu daro ilahayna annaga kuwii mataqaana ku cibro qaatay allah naga yeelo marka insha allahu tacala sheekhu ducadaas kaa sugayna asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakatu ducada iyada ay muslimiintu soo codsadeen si khaasaan ugu soo ducaynaynaa kulligoodna way salaaman yihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakatu وعليكم السلام ورحمة الله